bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiya wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu اlxaj baynu ku soo jiray baabu الnuزuuli bimakata lxaaji wa tawriiثi duuriha masaladhi badanoo khilaafi ah bayn alculamaa ayuu nawowi baabaystay muslimna axaadiiteedii uu keenay masalada waxay ku saabsan tahay uh, guryaha maka guryaha maka ku yaala dhulka maka inta xaramka ah iyo xilliga wuxuu doonaya ha noqdo dhulkaa maka la yidhaahdo ma la kala leeyahay mise muslimiintao dhan ba u ayuu ku saabsan yahay xadiidkii aynu ku maray sunan ibnaaja min xadiii calqama bn nadla oo taabici ah ayaa wuxuu leeya twufiya rasuulu اllahi wabu bakar wa cumar wma tudcaa ribaacu makkata ila sawaa'ib man ixtaaja sakana wman istaghnaa askan sidaasuu leeyahay nebi maxamed baa dhintay calayh isalaat wasalaam iyo abu bakar iyo cumar ayadoo guryaha arribaac jamcu rabcin weeyo marka waa dhulka la degan yaha booska ayadoo guryaha maka ku yaala loo yaqaana asawaa'ib wixii guriga maka ku yaala waxa la odhan jiray uun asawaa'ib lama kaa laha wey neefka geela la sii dayn jire saa'ibada sumayda maqan oo kale weeye man ixtaaja sakana waman istaqna askan ay askana hayrahu ninkii u baahan guriga wuu degi ninkii ka deeqtoomana uu ka guuri cod kaluu dejinaya sidaasaa yay ahayd marka cillo uus xadiidkaa leeyana ma jirin waa innaga soo mar waxaan ka ahay inuu yahay mursalu saxaabi mursalu taabici irsaalka keliya unbaa yaa lagu cilayn kara ama calqa ibn nadar wadaadday dhan waa majhuul xaal sidaas waa nin iqaa qadiyada way taallaa waxaa kaloo marka sidaa ku tagay oo sidaa xadiidku u sheegay qabay mursalkaas cumar ibnu khataab baa qabay ibn cumar baa qabay fuqahadii ree maka mujaahid iyo cataa ayaa sidaa qabay marka waa masale culus masale culus jamaaca min alfuqaha baa ku tegey oo sidaa iyaguna qabo aan yaraynba rakawo ah waynu gaari doonnaa insha allahu tacaala marka waa madhab xoog badan oo xanafiyadu qabaan oo rag badan ay ku raaceen abu xaniifa ku tagay calaa khilaafin baynahum qadiyadaas hadda marka laga jumhuurtu waxay qabaan diyaarta iyo guryaha maka waxay lamid mid yihiin guryaha bilaad kale ku yaala bay la mid yihiin halkaasay soo istaageen xadiidkii marka masalada ku saabsan jumhuurtu daliishan jireen ayuu hadda imaamku bilaabaya ama qolyaha ka soo horjeeda iyagu waxay leeyihiin aayaddii suuraة اlxaj baa daliil noo ah in اladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllahi wاlmasjid اlxaraam اladii jacalnahu lلnaasi sawaءa alcaakifu fiihi wاlbaad wاlmasjid اladii jacalnaahu lلnaasi sawaءa masjidka waxaa looga jeedaa xaramka waxaa looga jeedaa mako waxa ummadda u dhaxeeya kii deganaa ee caakifka muqiimka ahaa iyo baadigii korkayda ama aariga ahaa ee soogolootiga ahaa ilaahay wuxuu sheegay inuu u yahay beledka xaramkaa ama masjid xaraam oo beledka loo jeedo oo maka loo jeedo waa loo simanya ayadaasi ku dhage axaabana sidaa ku fartay ibn cabaas uu kamid ku fasirtay oo ibn jariir abari ibn abi xaatim ba ay keeneen fii ku keeneen masalo marka masalo sahlan ma ah xadii mursalna waad soo marteenoo twufiya rasuul اlahi abubakr wcumar wma tudcaa ribaacu maka ila اsawaa'ib man ixtaaja sakna wman istagna askan hawl sahlan marka hawshu ma aha marka xadiikii jumhuurta ra'yiga marka jumhuurtu ay mareenna saxaabo cadaysa lama hayo mushkilada meesha ka jirta iyo taah ah. ra'yigan odhanaya diyaarta iyo guryaha waa loo siman yahay nin sii deganaa iyo nin kor ka yimidba nin nairobi ka tegay iyo nin reer makaaba u siman yihiin odhanaya cumar buu ka sugan yahay ibn cumar baa fatwoon jiray fuqahadii iyo mufasiriintii reer maka ee mujaahid iyo cataa baa fatwoonaya waa masale marka culus laakiin jumhuurta ra'yigoodu aan eegno baab nuzuul bimakkata lilxaaji wuxuu baab yahay maka degitaankeeda qofkii xaajiga uu degi karo meeshuu asagu marka ahalkiisu joogeen uu ku degi karo oo ku furan karo iyo wa tawriiu duuriha guryaheedii in la kala dhaxli karo dhaxalkuna marku waa farcu canilmilki shay aad leedahay baa lagaa dhaxlaa mar haddii la kala dhaxlahayo bimacnaa dadkii dhulka deganaa ama dhistay baa iskaloo milkigooda ay ku jirtay xadaثna abu طاhir وxarmلة بن yaحyى qال أhbarna بن cabdالله أhbarna yuنس بن يزيد الأyلي عن بن شhاب الزهري أن علي بن xusein زين الcاabidin علي بن xusein بن علي بن أbi طالب أhbara wuxuu u sheegay wadaadka iبن شhهاaب أna cmr بن cثmaan بن cafاn أhbarahu can أسامة بن زayd بن xاriثة أنhu qaala inuu ya rasuul الlah rasuulka ilaahy zayd ibn usama nabiga weydiiyey su-aasha atanzilu fii daarika bimaka ma ku degaysaa gurigii aad maka ku asal aad ku baa loo jeeda hadda guri markaa nabiga ogma oli faqaala wuxuu idhi suubanuhu wahal taraka lana caqiilu min ribaacin aw duur wahal taraka lana caqiilun caqiilma wuxuu nooga tegey caqiil bin abi aalib oo nabigiin adeerkii ah oo duqi abu aalib oo cali walaalkii ah iyo jacfar whal taraka lana caqiilu caqilmu wuxuu noo dhaafo noo daaye min ribaacin wax guri ah ribaacu waa jamcu rabcin waa guriga weyn ee daaradda weyn lehe dhowr guri ay ka dhisan yihiin qasriga weyn oo kale ribaaca la yidhahdo aw duuran ama guri gooni ah oo aqal la tego miyuu noo dhaaf wax aqal nooma dayn dhul weyn nooma dayn xataa waxa qola noogama tegin maqsin xataa la dego noogama tegin duqi haashim ibn cabdimanaaf ahaa haashim ibn cabdimanaaf ahaa ayaa dhul badan ku lahaa mako kadib markuu dhintay waxaa dhaxlay wiilkiisii cabdulmualib calaa caadat aljaahiliya ninka markaa u cadcad ama u weyn ama muuqda ayaa hantida lagu wareejin jiray fi ljaahiliya kuwa xoogo allowsahalka waa la iskaga tegi jiray cabdimudalib markuu wacda caddaa qurayshna sanka qabsaday ayuu ku wareejiyey yaa qaatay hantidii aabbihii haashim ibnu cabdinaaf cabdilmualib cabdilmualib baa qaatay cabdilmualib markuu marka waa oo indho yuu hantidii u qaybiyey wiilashiisii oo cabdullaahi ka mid yahay oo nabiga aabbihii ka yahay oo abu aalib ka yahay oo xamse ka mid yaho reer cabdilmualib ka simay dhulkii nabiga aabbihii ku soo hagaag cabdulahi ku soo hagaagay dawakii dhintay waxaa u han jiray walaalkiisa shaqiiq ahaa ee abu aalib ahaa ilaa abu aalib cabdulahi waxay isku ahaayeen iskuu isku aabbayeen laxmi bay ahaayeen nabigu maadaamuu yaro uurkuhadh ahaa uurkuhadh waad garanaysaan waxaa haynayey awowgii markuu dhintay waxaa u haynayey adeerkii abu aalib abu aalib markuu dhinta hantidii yaa ku wareeg weli waa la joogay hantii lama qaadin abu aalib waa geeriyooday kadibna nabi maxamed iyo jacfar iyo cayna waa hijroodeen dhulka yaa ku soo hadhay aiil iyo aalib baa ku soo hadhay caqiil iyo aalib ayaa ku soo hadhay qaacido markuu abu sufyaan dejiyey baa jirto nin walbo hijrooday in la moolo duugo abu sufyaan bn xarb mucaawiye aabbihii saxaabigu islam la <laughs> wixii hore waa laga soo tegey ayaa wuxuu soo dejiyey wareegto ah, nimanka hijrooda argixisadaa ah, nin walbo maka ka hijrooday waa in hantidiisi lagu habsado wax loo dhaafo uusan jirin nebi maxamed gurigiisii uu ku lahaa maka ee adeerkii abutaalib uu ahan jiray ee aabbihii cabdulahi uu ka dhaxlay markuu ka hijrooday yaa ku wareegay waxaa ku habsaday duqa abu aalib waa dhinta waxaa ku habsaday caqiil iyo aalib aalib maalinkii beder lagu dagaalamaya baa la waayey wax dafay isagoo gaaluu yimid inuu dagaal ka qayb galo oo muslimiinta ku duulo ma faras baa raafka ku qaaday ma malag baa la duulay jaan iyo cidhib raad iyo raq midna waa la waayo raq iyo ruux midna waa la waayo aalib yaa soo hadhay aiil caqiil baa isku duuday wixii ka soo jeeday reer cabdilmualib oo dhan ma ahaata abu aalib guryihii marka halqaato soo laba abu sufyaan qaacidada ma dijin maca asalaam nabigu sitiibuu ka hadlaya wahal taraka lana caqiilun min ribaacin aw durim wuxuu iibsado iyo wuxuu ku tuntu ka dhigo idan nabigu calayh isalaat ma jeclayn filjaahiliya waxyaabihii dhacay hanti ku saabsan in laga daba tago oo la qodqodo ta'liifan liquluubi man aslamuu haddii aabbaha wuxuu samey laga daba tago oo la qodqodo xogow qalbigaad waa danqani war duqan iska daayo wuxuu waa iska adduunye shareecadu iyo muslimiintu wayba gobayba ahaayeen waa maxay uu findhicilanhaya nabigu marka ma jeclay faruhu ka qaad iska daayo marka macnahaa w macnuu nabigu ka hadlahayo jumhuurtu maxay ka rabaan marka jumhuurtu waxay ka rabaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahal taraka lana caqiilun min ribaacin qasriya muu nooga tegay iyo dholo waaweyn aw duuna mise guryuu noo daayey mafhuumulmukhaalafo marka waa maxay ama daahiru nas waxaa weeye haddii uu caqiil dhulkaa dayn lahaa yaa yeelan lahaa nabigaa iska waana mulkigiisa ku jirta hadaba guryaha iyo qasriyada maka ku yaala waa la mulkihi karaa waa la kale laakiin nabiga iyo cali waxaa maro dugay in adeerkood oo caqiil ah, oo hantidii reer cabdimulib oo dhan ba afka maroojistay macnahaasaa meesha ku jira wa kaana caqiil wuxuu ahaa warisa kii dhaxlay abaa aalib buu dhaxlay huwa asaga iyo waa aalib aalibna waa idin sheegay lagu waayo bader baa lagu waayo walam yariu ma dhaxlin abu aalib jacfarun walaa caliyun shay kamaysa dhaxlin لأنهma kaana mslimayn laba mslimba jacfar iyo cali way islaameen caqiilla waagi dambe waa islaam waad ogtihiin wa kaana caqiil wa aalib kaafirayn xilligu abu aalib dhimanhayeyna caqiil iyo aalib waxay ahaayeen laba gaal bay ahaayeen cali iyo jacfarna muslimiin bay ahaayeen hantidii marka waxaa ku taga haddii laga soo gaari lahaana caqiil baa dhunsaday aalibna maalinka beder baa la waayey riwaayada bukhaari wuxuu ku dara fakaana cumaru yaquul laa yari اlmumin اlkaafira buhari marku xadidkan warinayo ziyaadadaasuu ku daray fakaana cumar cumar wuxuu ah markuu arkay in nabigu calayh isalaat wasalaam abu aalib qaabkii loo kala dhexlay markuu fiiriyo cali iyo jacfarna la qadiyey aalibii caqiillahantida ay ku habsadeen hawshun ay tahay in abu aalib gaalnimo ku dhintay kadibna muslim uusan dhexlaynin gaal hadaba meeshu waxaa wax ku waayey cali iyo jacfar baa wax ku waayay taa waa wixii abu aalib laga dhaxlay wey ama hantidii nabigu u lahaa ila abu aalib ma dhaxli karee wiilkii lahaa baa noole eh. qiiliyo aalibna ma dhaxli karaane eh. maxay ku qaateen nebigu waa ka hijrooday halamooroduga saasay yuu caqiil ku qaatay oo uu ugu tasarufay cumar marka xadiidkan wuxuu ka qaadan jiray in qofka muslimkaa uusan dhexli karin mu'min cafwan eh, kaafir gaal usan dhexli karin oo gaal hadduu dhinto ma dhexlaysa wiilkaadi oo gaal hadduu dhinto is dhexli laba duunood baad kale leedin waa kala tegaysa xadana mxamed bn mihran alraaziy wbn abi cumar alcadaniy wcabd bni xumaydin jamiica can cabdrazaq qaala bn mihran asagu wuxuu hi markuu warinaya xadiidka xadaana cabdrazaq can cabdiلرزاq muusan odhan صرxa bالتxdيiث عن mcmر عن الزهري عن علي بن xusein marka mcmr ba mutaaبcayn wadaadkii hore yunus ahaa bu mutaabacayna عن الزهري عن علي بن xusein بن علي بن أبي طالب عن cمر بن cثمان الأmوي عن أسامة بن زيد قلت ya رsuuل الله أين تنزل غدا beri xaggeed degaysaa waa maalinkii fatxu maka ama markuu nabigu mina ka soo dhaqaaqay labada way sugan yihiin labada goorba in nabiga la weydiy way suganta markuu nabigu mina ka soo tegay ay saddexiyo tobankii u dhammaatay yowma sadr ayaa nabi allow maka xaggeed ka degaysa ma baa degi xaggee maka nabigu daya gurigiisa waa lagu kala tegay maalinka fatxu makana waa la weydiy oo lagu soo socintaan maka la soo gaadhay ayna tanzilu xaggee degaysaa qadan berito wadalika fii xajatihi xaj lwadaac baynu nabigu hawshaa la weydiiyey xiina wakhtigii danowna aan u soo dhowaanay min makata makaan faqaala wuxuu uhi suubanuu hal taraka lana caqiilu manzila caqiil ma wuxuu gurigu nooga tegay hoontidii wuxuu dhaxlay iyo wuxuu xoog ku qaato murudugo uu ka dhigo muhaajiriin xoolahoodii waa xalaal uu ka dhigtay yuu ka dhigo waa baaba'show marka mujaahid iyo cataa iyo ibni cumar iyo cumarba waxay odhan jireen khaasatan ibni cumar laa yaxilu baycu ribaaciha walaa ijaaratu buyuutiha awri baa abu xaniifa asna qaba halkaasay mareen guryaha maka lamana iibin karo lamana kidhayn karo iibkeedu waa xaaraan in la kidhaystana waa xaaraan adugu intaad noosha waad nacfisan waa degi maalinkaad ka deeq doonto cid kalaad u bannayn cumar wuxuu ku amri jiray muslimiinta maka deganaa xilliga xajka albaabihiinna ma xidhan kartaan buu odhan jiray xilligay muslimiintu soo cumraystaan ama ay soo xajiyaan nin walba daartuu degan yahay albaabada waa inay furaadaan ataar weynoo la soo xidhan ma jirayo ninka xidhana waa laga jebin jiray ti loo diraa dhulka la dhigahaya waa inuu hawado oo intay musaafirku xujaaju soo galaan ay barxaddaada iska dagaan ardaagay degi oo seexan oo ku garsan ilaah xajku dhammaanaya nin gurigiisa ganjeel soo xidhi kara ma jirin xilligu cumar ma ogolay wuga aaminsanaa inaan la kala lahayn inaan la kalaayn xaggee ka timid marka laga soo tago aayadaha qur-aanka ee hadday wadaadaha daliishadeen ee yidhi masjidka loo jeedaayo looma jeedo xaramkao dhan iyo diyaarta maka looma jeedo marka laga soo tago maka maxaa nabigu masulxibuu ku furtay mise xoog iyo awood ma la tiribu ku furtay daahiru nusuus nabigu inuu cunwatan inuu xoog qabsaday dhulka maka marka waa haniima lilmuslimiin dhulka marka la haniimaysta marka laba u banaan muslimiintu in sida haniimadii manquuladahay la qaybiyo mujaahidiinta loo qaybiyo oo arbacatu akhmaas lagu dhufto khumusna ilaahay loo gooyo waclamu anamaa hanimtu lilaahi anamaa hanimtu min shayin faana lilaahi khumusa la yidhahdo xagga la mariyo afarta soo hadhayna mujaahidiinta loo qaybiyo waa la yeelaa waxaa kaloo bannaanoo weliba sida u bannay sunnada ah wuxuu dhul ee hanti maguuraan ah hantida maguurtada ah iyadoo lama qaybiye hee waxaa loo daynayaa masaalixa muslimiinta saa darteed nabigu makama qaybinin dadkii deganaa buu deganaada laakiin waa waqaf oo muslimiintu ay leeyihiin idinkuna muslimiintaad ka mid maanta laga bilaabo maadaamaad islaanteen wixii ka dambe dheefsada man ixtaaja sakana waman istaqhnaa askana hayrahu khaybar nabigu wuu qaybiyey oo sihaan buu u qaybiyey in la qaybo dhulka marku waa bannaan yahay in waqaf laga dhigo muslimiinta loo daayana way bannaanta sidii ciraaq sawaadulciraaq cumar uu ku sameeyey markuu furtay waad ka makkata laakiin khaniimada manquulada ah geela adiga lo'da qoriyaha wixii hanti ee la qaadi kara kuu qaad in loo qaybiyo mujaahidiinta waa masalatu ijmaac ijmaac daruuro qaciga ku yimid ninkii hawshaa ka murmee diida bacda maa qaamat calayh xujatun waa kaafir iska ogaada hadda laba yaan laisku khaldin haniimat alaraadi iyo iyo alghanaa'im almanquula haniimada manquuladaa ah oo geela iyo adhiga iyo lo'da iyo qoryaha iyo lacagta iyo wixii la halmaala maxaa loo yaqaana waa in la qibe waa waakii nabigu saxaabi baa nabi all leebkan ka waran leeb isaga lagu soo gonay fiidhaha kaga dhacay oo iska siibay yuu nabi allow leebkiisu anigu dadka kama lihi haniimada ku soo dar baa la yidhi waa ka siibay waxaa le ku soo dar nabig wuxuu alay salaat wasalaam wixii haniime idinkaa iska khumus baa anigoo lay oo ilaahay igu xurmeeyey aniga iyo aalkaygii wاlkhumusu marduudun alaykum fiikum ad gara xadidka nasaad ku marteen idan waa laba kala baab wadaaddaha ku khaldamay shaaficiya ibnu farkax iyo ciidankiisii waxay isku khaldeen alghanaa'im almanquula wa hayr almanquula minta aan dhulka ah labadaa ka furan in la qaybiyo ka khaybar iyo la qaybinin ka makkata wa sawaad alciraaq fii cahdi الsaxaaba labada way bannaanta ama almanquula nusuus qaciya ku timid ijtihaad kama furo muran kama furo khilaaf saa'iqa kuma jiro waa in loo qaybiya arbacatu akhmaaskeeda mujaahidiinta warka inaad fahantaan wey waman khaalafa bacda iqaamat اlxujati calayhina maadaama masale sharciya farciya ay tahay bacda qiyaamat اlxuja yuu gaaloobayaa iska ilaaliya y markaad taanka heshay imow waxadaanii maxamed xaatim ibn maymuun qaala xadaana rawx ibn cubaada xadaana muxamed ibn abi xafsa wazamc ibnu saalix qaala xadaana ibnu shihaab taangiyada iyo gawaarida waa la qaybin haddii ciidanku markaa u baahan yahayna mujaahidiinta laga iibsanaya maculays ba kugu haysa baan dhowrka taanki isku siin iyo wixii ii sheegay gawaari gaashaamaan ama alaab wada ama qori weyn la helay waa la qaybin kadibna waa laga sii dowladda ka iibsan soo dowlad meesha ma taago haniimada annagaa u baahane ninkii asagu isticmaalaya wixii loo badan dowladda laga iibsanaysa hadduu isku dharjiriye dhijiyana waxaa la geynayaa masle loo yaqaanay nascu اlmilkiya alkhaasa lilmaslaxa alcaam baa loo yaqaanaa nascu lmilkiya alkhaasa lilmaslaxa alcaama waa lagaa qaadi qiimaheedii oon lagu baksiin baa lagu siin juuq haddaa tiran waa lagu xidhahaya adutaanka aggeed keenaysa mar hebel baad ku layn an cali bni xusain can camr bni cumaan can usamata bni zaydin annahu qaala ya rasuul allah ayna tanzilu hadan in sha allah berri alla yidhaahdo minaa laga dareeri maka nin walba guriguu joogay ee uu lahaa buu degahayaa ee uu nabi alla wadaad xaggee degi taro markuu xogtu hayahaate ilan reer maxamed buu ahaayo nabiga aalkiisu ah waad garanaysaa marka wuu og yahay nabigu inuusan wax guri ah meesha ku lahay marka wuxuu rabaa inuu ogaado nabigu meeshuu degi doono wadalika zaman alfatxi buu ah horana maxaad soo marteen fii xajatii wadalika fii xajatii xiina danowna min maka riwaayada hore ayb arrinkaasna aan weydiiyeyna wuxuu ahaa xilligii fatxu makka qaala nabi wuxuu ihi wahal taraka lana caqilu min manzilin marka aiil wa guri noogama tagin wey maaa sawiro ma hayse idan masalada marka waxay un tegaysaa maka khilaafka ku jira jumhuurta ay qabaan waa la mulkiyi karaa iyo lama mulkiyi muslimiinta ka dhaxaysa asalkaasay ku salaysan tahay annaga shaaficiyada waxaan qabnaa maka sulxi baa lagu furtay nabigu marka dagaal kuma furanin oo lama muquuninin daliilla ma laha wax xadiisoo sariixa oo saxiixa oo ku yimid in maka lagu furtay sulxi heshiis ma jiro xadiid walbo sheegaya in maka sulxi nabigu uu ku furtay waa daciif munkara laakiin axaadiia fi sixaaxi wasuna waa maxay waxay sariixa ku tahay nabigu inuu ku furtay cunwatan awood melatiro ku maqooniyey kadibna uu yii ninkii isdhiibay asagoo guri dakhala daara ah abi sufyan wa aamin ninkii madaxa taagaana qoortaanu qaadayna dagaal ba'an baana ka dhacay oo khaalid ciid dhanku ka soo galay waa lagu kala baxay waad garanaysaa hawsha marka ra'yiga maalikiyada iyo xanafiyada odhanaya cunwatan ba lagu furtay ayaa naga xoog badan haddaanu shaaficiyeen ama masalada ah malamulkiyi malamulki waa baxdi xoog badan ra'yiga saxaabadu ay mareen iyo taabiciinta qaarkood abuxaniifiya ay ku tageen thawrina waan idin sheegay ra'yuljumhuurna halkaanay daliishadeen xadiidkan nabigu inuu manzil iyo daar tahay uu haddii looga tegi lahaa u yeelan lahaa wala waxay kaga jawaabayaan dadku ka mudan yahay daarti adu maka aad ku lahayd dadka waad ka mudan tahay ilan waa waqaf cala almuslimiin adigii sii deganaa intaa ku dhaqmay baa ka mudan maalinkaad ka deeq doontana waa lagaa wareejin weli annaga xadiidka xujo nagumay leeyihin waxay jumhuurtu daliishadeen aayaddii suurat اlxashri lilfuqaraaءi aladiina ayay daliishadeen waa loo aanayey fanusibat اdiyaaru lilmuhaajiriin baa la yidhi waxaa l alidaafatu tabutu adna adna mulaamasa adna munaasaba inay deganaayeen oo ka baxeen ayay guryahooda ku tahay dadkana ka mudnaayeen midda kale taasi waa qabla fatxi baa la yidhi waxaa laga hadlay waa maxay waa bacda alfatxi ee dhulkii uu nabigu qabtay kadibna uu u daayay reer makaa laga hadlahayaa qabla alfatxi wixii ahaa hanoo oo qolyihii uu qabtay maxaabiista siduu u cafiyey ayuu dhulkana u cafiyo yii waxba qaybin mayne idinku dheefsada maalinkii loo baahdana muslimiinta maalinkii aad ka deeqdoontaanna muslimiinta kama xigtaan ibn cumar iyo cumar oo halkaan banay iyo taabiciinna waa la waa masale daqiiqa ah. marka dhulka sidaas fuqahadu iskugu khilaafeen saxaabiyii salafna sidaas iskugu khilaafeen ayaa hadda waxa ka taagan waad ogtihiin iyo meesha aad maraysaan iska daa in laydin soo dhoweeyo oo guri albaab laydin furee dolar dolar cagaaran baa laydinka jiidaya weliba qaali ah ninka diidana hee tarxiil baa yaqaana dusa xabsi gelinba baabu jawaazi اliqaamati bimakkata lilmuhaajiri minha bacda faraaqi اlxaji ishaarada ru'uus اlmasaa'il baan awoodnaa inaan asalka khilaafku idiin tilmaano wixii kale idinku furuucda iiga muawalaadka ka fiiriy baabu jawaazi اliqaamati bimakka wuxuu baab yahay ma abaan lama kere kare lamana iibin kare abaan waa la karaan waa ardo muslimiin marka ka deeqtanto ka guuri waad iskaga cid kala ku wareegaysa muslimiinta lagama xigo in la hedheeyo waa xaaraan in la iibiyo waa xaaraan milkiiba ma geli karto waa milkulmuslimiin bay taagan yihiin ayagu marxab calaykum salaam usuurtana la joojiyo dad milkii bay noqonayaan wayna yihiin labada sanudguri aad u tira badan oo laga ijaarayo awalba mid teendha ahayd qaabka teendhadana lagaaqoftama ah hadda aad ku socotaa kurbeena fadhaysii mara shacabdoo la weydiiyey dhib badan oo niman yurub joogay maraykanka markaasuu ku wareeray sheekuu la yaaba wuxuun nawaasil oo dhib badanoo saa salaadiiba saa nagu haysata kan weysida saa nagu haysata maxaanu samaynaa cuntada khamri lagu darhayaa khinziir baa lagu darhayaa waxaad yeelaysaan waddan islaan imaada wadan islaam oo xukumka ilaahay ka soconaya imaada meeshaan hadda mireed ka hadlayso culummadu waa horey ka hadlay maxamed ibraahim baa ka hadlay shanibaas baa ka hadlay way diideen culummadu salafkuna waa diideen waa dhul muslimiinta u siman lama dhisi karo milki khaasa lagama samayn karo dowladdu howl gooni ah oy dhaqaale ka sugalaan kama samayn karto laanna ciidhii buu keenaya salafkao dhan baa diidan fatwa shaadun macaan bay cuskadaan fatwana kama ahee way danaysanayaan laanno diintii laga tegay xukun baa ka shaqeeya canshuur baa lagaa qaada adiga xaajiga xaajiga canshuur laga qaada daraa'ib oo weliba aan adduunka laga qaadin canshuurta adduunka laga qaadae gaaladu qaadaan reer yurub iyo ingiriiska yurub iyo maraynku ay qaadaan shacabkay ku soo laabataa boqolkiiba siddeean canshuur celiskaa la sigo dhaqaalo fiican baa laga soo helaa waad ogtihiin sanad markaad shaqsa laba sanad shaqayso mushaarkaadu aad qaadan jirtay waxaad meel baad dhigan canshuurta aad bixisayna badankeed ada soo celin waxyaroon yar baa lagaa goosanaya nimankan waa unkaajiidi wax ka soo noqon hayana boqolkiiba an iyo toban soddon baa hadda canshuurta gaadhsiiye boqolkiiba an iyo toban baa lagu canshuurahaya wax walbood qaada xaaji noqo ama ha noqonin aday kuu taalla wax kugu soo noqonna ma marka waa eh, xugum ka baxsan wey shareecada shukr aan ku nimanka wadaan muslimiin ahayn baade shacabka reer sacuud waa shacab muslimiina laakiin xukuumaddooda waa xukuma kaafira xasan sheeh maxamuud baa dhaama xasan sheeh maxamuud baa dhaama wuxuu ku dhaama mar kale idiin sheegi doona baabu jawaaz aliqaamati bimakkata lilmuhaajir wuxuu baab yahay ku nagaashu inuu bannaan yahay bimaka maka lagu nagaado lilmuhaajir ninka ka hijroodo maka minha min maka ka hijrooday bacda faraaqi اlxaji xajka markuu dhammeeya kadib walcumrati aa ayaam saddex maalmood uu ku nagaado bilaa ziyaadatin kororsinya la'aan muslimiin baa maka ka hijrooday madiinay u hijroodeen linusrati rasul sl lay slm muslimiintii maka ka hijrooday ee madiine u hijrooday hadday maka dan yar u yimaadaan xaj iyo cumre wixii la halmaala saddex beri inay ku nagaan looma ogoleen bacda alxaj xajka markay dhammaystaan tobanka beri xajku uu socdo markay dhammaystaan oy maka yimaadaan saddex maalmood bay sii joogi karaan waa bacd alxaj saddexdaa maalmood markay dhammaato waa ka baxaan bay waajib ku ahayd maxaa yeelay waa diyaar iyo beleda ilaahay dartii oga hijro oga tageen una aadeen nabiga inay unusay u heeliyaan oy madiina tagaan marka looma ogolo inay meeshii dib ugu soo noqdaan wax ka badan saddex beri bacda markay acmaashu u dhammaato ruux saddex ber wax ka badan lama ogolay xadaana cabdulaahi bn muslimata bn qacnab qaala xadana sulaymaan yani bn bilaal sulayman bilaalatayn can cabdiraxmaan bn xumayd anahu samica cumar cabdilcaziz buu maqlay alumawi yas'alu asagoo weydiinaya asaa'i bnu yaziid yaquulu leh hal samicta ma maqasha saa'ibow fi liqaamati bimakkata shayan fi liqaamati bimakata shayan lilmuhaajir ninka muhaajirka ah maka intuu ku nagaanayo wax xadiia maka maqashay faqaala ibnid wuxuu yihi samictu acalaa ibn aaramiy alcalaa ibn alxadrami baan maqlay calaa ibn cabdillahi ibn cimaad baa la yihahdaa waa saxaabi jaliil ah mustajaab dacwa kaana mujaab dacwa ahaa saxaabiguna uu baxrayn u dhiibay dhulkan hadda u taqaana imaaraadka iyo baxrayn iyo dhulka qatar qaybo ka mida ah ka talin jiray caamilka ahaa isagoo maqan buu nabigu geeriyooday waa saxaabi jaliil khilaafadii cumar buu dhintay hijrada ama intaaba waa la sheega samictu lcalaa ibn alxadramiyaan maqlay yaquulu asagoo leh ibn alxadrami waa iska nisbe waxaa weye hooyadii loo tiiriye ama loo tiiriye belede cabdullaahi baa leha duqa duqa wiilka dhale calaa ah isna waa saxaabi yul lilmuhaajiri qofka muhaajirka waxaa u ahaaday iqaamatu alaain saddex mamud nagaashahood buu leeyahay bacda sadri soo fulidda kadib laga soo fulay mino laga yimid bimakata maka uu ku nagaado markaad mina ka soo fusho oo xajku dhammaado oo ayaamu tashiiqu dhammaado ood maka timaado saddex maalmood baad sii joogi karta haddaad muhaajir tahay kaannahu yaquul waxaad moodaa nabigu inuu leeyahay laa yaziidu calayha kama kordhin karo afar xadii buu wadaadkan wariya ibnulcalaa nabiga ka wariyay calayh salaat wasalaam watafaqa cala ada alxadiii xadiikan hadda aan marayno ee buhariya muslim bay isku raaceen xadana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana sumayya bnu cuyaynata can cabdiraxmaan bn xumayd aلzuhri qaala samictu cumar bn cabdilcaziiz baan maqlay yaquulu lijulasaai asoo kule dadkii la fadhiya waagu amiirka ka ahaa wey madiina ka ahaa maa samictum maxaad ka maqasheen maxaad maqasheen fii sukna makata maka degideeda eh, yani suna wuxuu ujeeda aliqaama bimaka horaan baad soo marteen faqaala saim bnu zayd wuxuu yidhi samictu maqlay aw qaala alcalaa bn alxadram wuxuu yidhi qaala rasuul اllah rasuulka ilah wuxu sal ly slam yuqiimu lmuhaajiru muhaajirku wuxuu nagaanaya bimakata ku nagaanaya bacda qadaa'i nusukihi camalkiisu intuu dhammeeyey kadib ama u gutay alaaan saddex maalmood buu nagaanaya qaybtan dambe bacda qadaa'i nusukihi culummo badan baa daliishada waxay u deliishadaan dawaafu lwadaacu inuusan ka mid ahayn min acmaali اlxaj nusug ma aha waa cibaada madax bannaan cibaada madax bannaan weeyo xaajiga laga rabo muctamirkana laga rabo calaa khilaafin fi اlmuctamir waa cibaada mustaqila walaysat min manaasik اlxaj baa loo daliishaday maxaa yeele waad aragtaan bacda qadaa'i nusukihi camalkiisi intuu dhammeeyey kadib wuxuu nagaan karaa qofka muhaajirka saddex maalmood see loga soo istimbaaday meesha marka waxaa laga istimbaaday abiicatu awaafi lwadaaciya waxaa la isku fiiriyey iyo xadiidka dalaalatu tarkiib baana loo in nas nas lagu qabto lagana soo saaro faa'ida iyo xukum sharci laga soo saaro dalaalatuliqtiraanka daciifkeed ma aha waa dalaalat الtarkiib waa damu nasin ilaa nasin wاlistinbaaطu minhuma idan dawaaf lwadaac dabiicadiisu maxay tahay dantaada markaad dhammaysato oo dhaqaaqayso oon waxba kugu dhimanayn maki eed baxaysaad dawaafaysa kadib ad dhaqaaq bacda dawaafi اlwadaac haddaad sii joogto muddo ood nagaato maalin iyo laba maalmood wixii la mida dawaaf lwadaac wuu buray dawaaf wadaac ma aha kaannaka lam tuwadic اlbeyta waa inaad mar labaad ku celiso haddaba muhaajirkii maxaa la yidhi waxaad sii joogaysaa markaad acmaalulxaj soo dhammaysato waxaad sii joogi kartaa saddex maalmood baad sii joogi hadduu maalinkuu soo dhammaystay acmaashii xajka mina uu ka yimidba uu dawaafo kadibna saddex beri uu sii joogo dawaafkii waa waa buray lannahu aqaama aqaama bacda awaaf waxaa la rabay aawaafu uma safar baa la doonayay muqiim buu noqday saddex beri buu sii joog idan saa darteed waafulwidaacu waxaa weeye waa cibaada mustaqiloo bannaanka ka ah nusugta bacda qadaai nusukihi aaaa sidaasay marka u deliishadaan ado badan baan halkaa maro shaaficiyadu a ka mid yihiin calaa khilaafin fiih xadaثna xaسن بن علي الxulwاني وcبد بن حmaydin جamيعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري xadaثna أbي أbي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان اليشكري عن عبد الله cفا cبدالرحمن بن حmayd الزهري أنه سمع cمر بد العزيز بن بغ يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول ثلاث لياal سدx habeen يمكثهنa المهاaجiر muhaajirka ku nagaanaya bimakata maka gudaheeda bacda sadari marka laga soo baxo mino laga soo fulo fulaanada maalinka saddex tomaad ba laga yimaada haddaan tacajul la samaynin xadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana cabdrazaq bn hamaam asancaani ahbarana ibnu jurayj cabdilmalik wa amlahu calayna imlaan ahbarana ibnu jurayj amlahu calayna imlaan xadiidka wuu noo yeedhiyey marka annagaa ka dhagaysana waa cardi الsmاع min lafظ الشhيkh wey أخبرna إسماعيل بن محمد بن سعد أن حمayd بن عبدالرحمن بن عوف أخبره أن الصائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن حضرمي أخبره عن رسول الله صلى اه عليه وسلم قال مكث المهاaجiر qofka مهاaجirka nagaashihiisu u nagaado بmakata uu ku nagaado baعda قضاءi نusukihi intuu camalkiisi dhameeyey kadib ثaلاث baana fiican nusuda badanka sidaasa ku taala marka haddii aaata marka ay noqoto maxfuudo ficil baad u qadari caamil baad u qadari maktu lmuhaajiri bimakkata bacda qadaai nusukihi aaaa an yamkusa aaaa inuu saddex beri nagaado weeye aaun haddii la yidhahdana bacd nus ay qorhayaan markaas waa khabarkii xadaanii alxajaaj bn shaacir aaqafi xadaana aaaq bn mahlad ahbarna bn juway cabdilmalik bihada isnaadi buu ku tabiyey ninkaasi daxaaq ah bimilahu mila xadiii cabdarazaaq can ibni jurayj ayb waxaa laga soo reebayaa marka xukumkan ah qofka muhaajirka ah markuu xamalkiisa xajkaa dhammaysto saddex beri ka badan maka kuma nagaan karo waxaa laga soo reebayaa saxaabadii nabigu u fasaxay inay ku nagaadaan khaarija maka khaarij almadiina saxaabigu waxaa nabigu u fasaxay intay idan weydiisteen uu yidhi meeshaa doontaan dega oo madiina laga fasaxay joogitaankeedii miyi qoliska dega qolyo magaalooyin kala dega ba ay saxaabada ayagu hadday maka yimaadaan intay doonaan bay joogi karaan dadkay la yihiin xukumkan wuxuu khuseeyaa saxaabadii ka joogtay maka ee u joogtay madiino madiinana deganayd nabiguna uusan fasax siinin ay madiine kaga guuraan riwaayadka sidaasa caddaynaya riwayad badan ba macnaha tilmaamaya marka taasuu khaas ku yahay alimaam abulcabaas alqurطubi aw alcalaama ile imaamo waa laisku qabsan karaayo waxaa lihi waa ashcari jaldi e baxi fiican buu sheegay markuu halkan marayay wuxuu yidhi waxaa lamid oo xukumkan lamida ah, qof kastoo muslim ah oo beled diintiisa intii lagu dhibay ka tegey baa lamida beled iyo diyaaraad ku noolay iyo dalaad joogtay baa diinkaada lagugu dhibay ilaahay dartii baad oga hijrootay beledkii hantidaadina waad ka tagtay iyo dhulkaadii iyo wixii ku yaallay wadan kalaad tagtay waadan baa dhulkii fiicnaaday ama wuu islaamay ama nabad baa laga helay ama dadka ku fidnaynhayay baaba leedayba ma ku soo noqon kartaa oo ma degi kartaa mayuu yidhi hadal dheer uu leeyahay mufrinka ku sheegay buu xaafidkata soo guuriyey markaasuu wahwa waa jamcun xasanu mutajihun buuhi xooguu takhriis uu sameeyey yuu ka hadlo wuxuu in la kala qaada maaha maxaa yeelay waa qiyaas bannaanka yaallo waxaa la yidhahdaa waa alilxaaqu biljaamic cilladii baa la fiirinaya maxay tahay cilladu saxaabada maxaa loogu diiday inay maka ku noqdaan oy degaan maxay oga tageen lilaah naf iyo maal iyo wax heli karno waa kaga tageen nusratu lislaam bay madiine u tageen idan meeshaad alladirta oga tagta kuma soo noqon kartid waxaad alladirta u bixisana kuma noqon kartid kalkalbi yacuudu fii qayihi baad noqonaysa wixii ilaahay dartii aad u bixisay ama aad oga tagtay ama aad oga hijrootay kunoqodkiisu lama ogolo laysa lilaahi shariik macnahaasaa meesha ku jiri marka qolyihii waagid intay dhaheen waxaan ka soo jirnay yurub iyo galbeed iyo maraykan iyo yurub ilaahay dartii kadib afrika yimaadeen oy ku kullaadeen haddana dib u noqday balka warraba aad bay ugu badnay soomaaliya waagi hore hadda waa laisla fahmay ayib waagi hore aad bay hawshaa ugu badnayd haweenkii baa markay la qabsan waayaan meesha dhinna celi wadaadkii lasii wada mad arkaysa oraa hijradii aad sheegaysa waa soo jirooday ha afrika iska jooga wastaraankan yaalla aadin wadaadkooda sii socon waad arkaysa waaga dambe hawsha marka khatar wey in badan waxaan ilaahay dartii waa hawl culus ka fiirsada ilahay dartii baan kuu jeclaay ilahay dartii baan walaalo u nahay ilahay dartii ma yeeli doontaan mana wadaysaan ilma baan nahay oo waan kaa helay iska dheh ama dantayda ku soo gashay ama tol baan nahay ama waan isfahmaynaa hawlaha ku wareegayso ilaahay dartii shay weyn weeye wataxsabuunahu hayinan wa cinda allaahi caiim ilaahay dartii ninkaad u jeceshahay waa inaadan wax walba uu sameey adiga uu kugu sameeye aadan ka xanaaqin ilaahay dartii baad dhahaysaan maalinkan an boqol iga weydina wada xanaaqi ma soconaysaa miaal baan oga jeeda hadda wax kale maaha miaal baan oga jeeda iska ilaaliya ilaahay dartii waxaad ka wadaa wax dan oon kale adduunyo ma jirto wax nacfi oon kaa rajayn ma jirto wax dan kaloon kugu jeclaaday amaaan kugu wata ma jirte inaad diinka ku fiican tahay allana ku xidhan tahay baan kuu jeclaaday haddii hawshaa ka rumeeya ama iska daaya iska ilaaliya hawsha iyada rag iyo dumarba hawshaa idinku maa joojisaan hawliyaa darteed u wadda hadday kugu cuslaato ma ka tanaasuli kartaa fataquu اllaha ma اstaطactum laa waajiba maca اlcajzi walaa xaraama maca daruura hiy اlqaacida waxaad awoodi weyda camalkii aad waday eedartu u wadda markaad kari weydo kuma saaro wuu kaa dhacaya laakiin asaga waa inaadan durin oodan qashiinsanin oodan qoonsanin sidii wadaaddihii jihaadi jira waaga hore kadibna yidhi jihaadka aniga muxuu ahaa ciyaar buu ahaa ciyaar xanafi maxay yidhaahdeen man taaba min aacati kafara shay daacood samayn jirtay oo ilaahay darteed samayn jirtay oo cibaado ahayd haddaad ka qoomaysay cibaadadii waad gaaloobaysaabay dheheen salaad badan baad tukan jirto masaajidka ku xidhnaan jirto afar jus baad akhriyi jirto ama subax baad akhrin jirtay qur saddex baad dhammayn jirtay hawsha baad kula xumaatayba waagan waa tiri en saa u ordahayey waad gaaloobaysaabay dheheen xanafiya shaygii halgankii waad wadi weyday uu kugu adkaaday dhaqaalaad u weyday tolbaad u weyday kaalmaad u weyday iyo iyo garab ilahay kuma saarin fattaqu ma istatactu qorigaada ama tiirso ama iibso ama xabaalaad ay ku taalla laakiin waa inaadan durin wadaadda hawshaa ku dhacda asal markay halgamayeen hore ama ay dagaalkaba bilaabahayeen iyo waxaa ku yimid maala maxaa ku dhacay mataqaana marka hore waxay u dagaalamayeen keliya inay guulaystaan oo iyagu reeyaan oo dalka qabsadaan ooy guul ku naaloodaan oo bayton owrayaan oo baytamaan bay doonayeen hawsha markay xaqiijin waayaan dhihi maayaan hadde waa cibaado aan wadnay ahayd halkaasna tabaruna dhigtay hebelow waxaan kuu xambaaray waa kalgacalow waxaan kula kufina waa tabar dhihi wuxuu la dagaalami oo caaya wax ka sheegi camalkiisi hore waa khalad soomaalida qabiilka isku laysaa ka fiican kuwa wadaadaha inka soomaaliyeed qabiil bu ku duuli maantaa la jebin oo berri baa la jebin oo dambaa magdheer ba isku dhe weligi waa ree isma dhiibahayo ina hebel buu yahay maalinku jaanis helo boqol sana allah ka dhige yuu feeaha fooda ku gelinhaya maalinka xataa hadduu jabo reerkiisa kama toobad keenahayo weligi waa ina hebel waa ree waa loo dili u dhiman marka caamada isku laysa casabiyadda ayaa ka caqida fiican wadaadka ka istakfarlaysanaya camalkiisi hore hawshaa fahma waa hawl khatara iska ilaaliya su-aal fiican baad i weydiisa awow hawshaa waa ku maadsanta inkastoo eh, hawlo kala wadwado hmm. aqoon uma ilamiya shamaado laftigaa is ilaali <clears throat> hawshaa iska waa khatar weeye وكأي من نبي قتل سقرك ميدان كوارك قتل أنبياء لله يا شيخ adiyadu waa cibaado iyo fariido ku saaran wey intaad awoodi karto dad awoodi karin way kaa dhacday laakiin ha in camalkii wanaagsaneed soo wada ilaahay miisaanka lagu dhigay eed shaqaysatay ayib labadaa iska ilaaliya dad dadkeri weyda kuma masaaraba laakiin ha ka dabategin waxay dheen soomaaliya eh, raad arooryaad dib looma qaado muxuu kuu geyn waxaanan sheegayn baabu taxriimi makkata wasaydiha baabu taxriimi makata wasiidiha wakhalaha washajariha waluqatatiha ila limunshidin cala dawaab waa baab dheer halkaan iska jooga caaw ise waan iska intaan meeshan ku istaagaan arkaa waan gaari karaa sooma baabka taxriimi maka maka xurmadeeda buu baab yahay in la xarimay oo xurma leedahay iyo wasaydiha ugaadhsigeeda inuusan bannaanayn wakhalaha doogeeda daaqeeda in la guro inuusan bannaanayn wa shajiriha nagaarkeeda geedaheeda in la guro inaysan bannaanayn wa luqaatatiha baadideeda in la qaado inay bannaanayn ilaa limunshidin nin yaahdinaya mooyeen ama baafinaya mooyeen cala dawaami si joogto u baafinaya xadana isxaaq ibrahim alxandali ahbarana jariir waa tarjamada nawwi calaa binaan calaa madhabina weeye qasab ma aha inay tarjamadu ay naska waafaqsan tahay ayb xadana isxaaq ibrahim can mansuur muctamir can mujaahid bn jabr can taawus bn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasul la sal ly slam yowma alfatxi wuxuu ihi fatxi maka cafwan maalinkii furashadii maka nabig wuxuu ihi laa hijrata hijra ma jirto bacda fatxi maka laa xijrata bacda fatxi maka bacda alfatxi riwaayad baa caddeeyeyba hijra maka laga hijroodo oo madiine loo hijroodo oo la aado ma ay jirto maxaa yeelay meeshii laga hijroonhayay yaaba daaru islaam noqoto la furtay walaakiin waxaa oo daa'ima ilaa qiyaami الsaaca jihaadun halgan jidka ilahi lagu halgamo iyo waniyatun khayr la niyeysto ninkii gaari waaye ninkii awoodi waaye niyada ilaah maalinkaad awoodi siiso inaan gaal ka dhiijiyo qalbiga ku hay walaakiin jihaadun jihaad baa jiro waajiba bishuruuطihi wa arkaanihi waniyatun licamal اkhayr iyo camalka khayrka iyo aacada iyo jihaadku la niyeysto stunfirtum warka baxaa iyo soo gurmada haddii laydanyada fanfiruu baxa nusuusta ku timid baabkao dhanba waida stunfirtum baa ku timaada iyo macno lamid ah mabniyu lilmajhuul baa laga dhigaa culamaulbalaaqu waxay yidhaahdeen khaasatan cilmu almacaani marka la marahayo caamilkaa la gooyaa iyo faacilka liyufiid alcumuum waa la gooyaa waidstunfirtu war soo baxay war soo gurmada ama waali haydan dhaho ama amiir haydin yeedho ama madaxweyne haydin yeedho ama nin caadi oo shacaba muslima ah warkaale aan gurmana ooaan u hilna muslimiinta idan cidda kugu yeedhay halganka iyo jihaadka qasama inuu yahay amiir daa'ifo hadday kugu yeedho waadgeli hadduu xaq yahay nabadoonka reerka hadduu kugu yeedho waad gelaysa idan waidastunfirtum soo birmaday haddii laydin yidhaahdo soo birmaday cidda dhahaysa qasama inay tahay dowlad ay shaksin weeye ood u hawshaasi kugu yeedho kugu baq fanfiruu baxa wa qaala yowma alfatxi wuxuu nabigu wuxuu fatxi makka ina hada albalada baladkan asaga ah xaramahu allahu ilaahay baa mamnuucay oo xurmeeyey yowma khalaqa asamaawaati waalard maalinkuu cerya dhul alla abuuray buu xurmeeyey awalam yarow anna jacalna xaraman aamina wayutahaafu الnaasu min xawlihim waman dakhalahu kaana aamina ilaahay baa xukumay xurmadiisuna maalinkii ilaahay cer iyo dhul uu abuuray buu xurmeeyey goobta ayadaa ah. ila goobtu dhulkay ka mid tahay fahuwa xaraamun ay muxaramun waa shay la xarimay bixurmati ay bitaxriim illaahi subxaana wa taca ila yowm alqiyaama qiimayntuu rabbi qiimeeyey ama xurmeeyey ee uu ka mamnuucay waxyaabuu ka caagan yahay ayuu ku xurmaysan yahay ilaa adduunka laga rogo wax badli karana ma jiraan nabigu wainahu warya shaniye lam yaxila alqitaalu dagaal ma bannaanaanin fiihi fi lxarami liaxadin aadama qabla aniga iga horreeye qof bini aadana oo maalinkii ilaahay wa tacala uu abuuray ilaa yowmina haada loo fasaxay ku dagaalamo oo aniga iga horreeye ma jiro idan xadiidkan wuxuu nas yahay ra'yiga jumhuurta ee ah nabigu inu maka ku furtay bilqitaali waasayf lam yaxila alqitaalu fiihi liaxadin qabliy nabigu waa dagaalamay marka warka shaaficiyada waa laga xoog badan yahay walam yaxila lii ima banaanin aniga xataa lai fasaxay laima banaynin ilaa saacata min nahaar hal saacad in nabar ah yaa lai fasaxon hol kusoo gebagabaynay oo kufaaru qurayshiyo nimanka reer bani bakar ee iswaale oo muslimiinta dulmay ee reer bani khusaca laayey qoyska nabiga aad u taageeri walayi xilfi ka dhexeeyey nabi maxamed iyo aalkiisa iyo khusaaco bay nabiga u hirin jireen sirdoonkiisay ahaayeen way garab istaagi jireen gaalkooda iyo muslimkoodaba reeba khusaaco idan nabigu wuxuu idhi maanta markuu nabigu maka furto wuxuu yidhi axad bini aadam maanta dhiig daadin karaa ma jiro ka ahayn reer khusaac oo fii bani bakar oo u fasaxantii reer intay duuleen bani bakar ibar ka dhigay wax yar baa ka fiigay ka argoostu bui in badan ba idin ciilaani ila waa mushrikiin kii islaama ee tawxiidsan daayi wixii kale meel saara gabalkii baa dhacay waagii ka bariya nabig wuxuu hi halla jooji bas intaa idinku filan ma ciil baxdeen haa joojiya gaal iyo muslim ruux la taaban kara ma jiro nin marka ayaga aad u naafiyey oo reer bani bakar ahaa oo reer bani liid ka ahaa oo dilaa ah oo balaayoqaba ah yay aad u raadiyeen reer bani khusam maalinkii galabkii dambe nabigu kii amin duhra furtay makee casarkao dhan bay raadinhayeen fiidkao dhan way waayeen meeluu ka baxay waagii markuu baryeybu wuxuu go'aansaday inuu islaamo isagoo meel fo ka yimidoo soo boqolayoo nabigu u soo socda ay dhexda ka heleen way dileen nabiga aad ba hawsha xanuunsaday waanu gaari doonnaa wuu la dagaalamay reer khusaaco dhiiggii makti ninkan isagaa bixiyey makti ay dileen isagaa bixiyey nabigu marka yidhi maalinkaa yidhi saddex baa ilaahay ogu fog saddex ruux yaa ilaahay ogu necab yahay nin dilay axadaan dilin oo dhiig ka qabin aana inadeer baa u dhinta warmoogada warmoogada gaadhsiiya hawihii soomaalida qofkii adiga ku dilay baad rabaa inaad disho inadeerkii ma dili kartid walaalkiina ma dili kartid aabbihiina wiilkiisa ma dili kartid nin dilay oo ka aargoostay axadaan dhig ka qabin oon asagu dilin oon gacanku dhigla ahayn baa ilaahay ogu fog midka labaad xaramka axad wax ku dilay midka saddexaad dimaadii fil jaahiliya la kala qabin ninka islaamka gudihiisa ku aargoosta qabla islaam bu aabbahi dilay baad maanta u disha adoo muslim asna muslim yahay saddexaasaa ilahay ugu fub nabigu maalinkaa yidhi iska ilaaliya reer banu khusaac ninka aad disheenna dhiiggiisaan bixinaya shalay intaad bal jiidheen baa idinku fillayde maxaa nabi waxay ninkan waana baabi'iyey intaasoo nin buu qabay musiibuu ahaa boqol nin buu nooga daraa haddaanna isaga dilin nooma aha nabigu aad buu maalinkaa u caantay reer khusaac wuxuu hawshaas waad ku khaldanteen laakiin waxay ku yar badbaadeen mushri intuusan islaamin baa yahay mushrikun bay dileen isagoon islaamka ku dhawaaqin nabigan aan u haba soo niyeystee ayay booco ku dhufteen imtixaan wey lam yaxila ma bannaan dagaalku fiihi ay fi اlxarami liaxadin qablii axda iga horeeyo walam yaxila lii anigana ima bannaanaanin ilaa saacata min nahaar fahuwa xaraamun bixurmat اllaahi ay muxaramun waa mamnuuc waa ka caagan yahay in wadhisa la dilo lagu xadgudbo dhiig lagu daadsho bixurmat illaahi ee bitaxriim illaahi ilaa yowm alqiyaama xurmaduu rabbi siiyey ee mamnuucu rabbi mamnuucay ilaa qiyaamada laa yucdadu lama gooyo shawkuhu waa atanbi biladna ila aclaa baa la yidhaahdaa ayib tanbiihu bilaclaa ila aladna maxaa yeele qodaxba haddaan la goyn geedka qodaxda haddaan midkan dhacfiga ka war geed qodax oo ku oo mu'di ah oo xaramka ku yaallaan la goyn karin maxaad moodaa geedka aan ku dhibayna ama dheefta lahaa ka sii daran yahay laa yucdadu cadadku waa alqacu lama gooyo shawkuu qodaxiisa lama siibo walaa yunafaru lama fiijiyo saydu ugaadha xaramka walaa yaltaqitu ma baadi ilaa man carafaha nin yahdiyey ama baafiye ama haybaarinaya mooyin baadideedan lacag xoolo nool waxay doonahaadan la qaadi maayo inaad u qaadisama mooyeen inaad yaahdiso ood meelaha ka sheegto ilaa ruux ilaa la helo walaa yukhtalaa lama guro khalaaha doogeeda khalahu waa doog dooga qoyan cawska qoyan ayaa khalaha la marka intaad gacanta meelaha gelisa geedaha hoosta cawska ka baxa iyo ma guri kartid midka bannaanka ma guri kartid geed qoyan lama goyn karo iyo nagaan midna faqaala cabaas wuxuui rasuul rasuulka ilaahayow ila اlidkhira maadha mooyeen dhurbada mooyeen yani cawsun la dheefsan jiray wadaadaan kolba walba wixii la qumba noogu fasiri jiray laakiin maadhaasana looloo sheegi jiray caws ama nagaar baxoy soomaaliya isticmaashana asagaa ugu nacfi badnaa waad ogtay maadhow siday nacfi badnayd bahal nacfi badan baan u raadin maadhaas weeye ama dhurbo waxaa u taqaanaa dadkaad dhurba iyo maadh waa isku mid soo isku mid maaha shacaasnaad ma garanaysaad ayb ila اlidkhira dhurbada mooyeen fainahu liqaynihim walibuyuutihim fainahu idkhirka asagu liqaynihim ay lixadaadihim qaynku waa ninka xadaadka ninka biraha tuma ee dabka shida ile birta dabka wax lagu shida la rabaa oo lagu bilaabo marka cawsaan baan looga maarmayn dab ahaan baan looga maarmayn ninka markaa eh, birta ka shaqaynaya eh, injineerka ee muhandiska ee xadaadkaana ummaddo dhan baa u baahan maslaxa buu hayaa saafihi lama tumi karo warmihii lama diyaarin karo leebkii iyo falaadhi lama diyaarin karo in nimankan la hela mooye nimankanna waxay ku shaqaynhayaan waa kan waa xaabadan iyo waxaa weeye iyo cawskan bay u baahan yihin wali buyuutum guryahooda guryaha marka la dhisana oo alwaxyo la saaro jingada biyaha celisa iyo waxa cawska lagu xidho waa asaga idinkoo mudiloo kale ama baashii eh, qundhadaad saaran jirteen ama dalka la saaraa ama duurka la saaraa waa aragteen qolya meelaha biyotarka aad ah joogana ma aqaan baashii dhoweyda maxa lagu samayn jire horta dirgadaha maxaa la saari jiray ma qundhoon bay wix la saari jiray idan guryihii bay ku dhistaan guryahay sanqaaf oga dhigaan eh, roobku ka celiyaa qoraxdu ka celiyaa faqaanab wuxuu hi ila اlidkhira dhurbada iyo maadha mooye cawskaa lama goyn karo cawska lama goyn karo xadiidkii masladan soo marso tafwiid baa meesha ku jirta oo haddaan kor anaga soo maray nabigu ma eh, banaantahay in ilaahay u tala saarto axkaamta caddaynteeda min hayri waxyi iyo maya khilaafki waa soo mar nimankii daliishay tafwiidku inuu bannaan yahay nabigu inuu ku ijtihaado axkaamta suu doono u xukumo suu doona u xukumana ay waafado xukunka ilahay waafado insa garab marin nabigu maliya mise ma laha waa masale usuuliya laisku khilaafsan yahay niman badanna waa diideen nimanna waa ogolaadaan diidadana loo badan yahay وxadثnي محمد رافع قال xadثna يحيى بن آdم بن سليمان الأموي xadثna مفضل بن مهلل السعدي can mansur muctamir fi hada isnaadi bimili bay ku tabiyey mufadal baa markaa mutaabacayn nimanka hore jamaacadaha walam yadkur mufadal muusan sheegin so mansuur xadiidka hore can mansuur an mansuur ayb jariir ba mutaabacaynaya walam yadkur mufadal muusan sheegin muhalhal asacdi muusan sheegin yowma khalaqa asamaawaati wاlard intaa muusan sheegin wa qaala wuxuuna yidhi badala alqitaali alqatla ba isagu yidhi qitaal maba dhihin lam yaxil alqatlu fiihi lam yaxil alqitaalu bay riwaayad jariir can mansuur wa qaala wuxuu kaloo yidhi yaltaqitu ma gurbiyo luqada towbaadidiisa ilaa man carafaha ruuxii hadiya mooy masale laisku hayo weeyo jumhuurtu waxay leeyihiin baadida maka maxay baadiyaha kale kaga duwantahay baadidaha kale waxay kaga duwan tahay baadida maka waad qaadi weligaana waad yahdinu meel baadigi yaa lehey yaa sheegtayey inta aad gacantu ku hayso eed ka dhimanayso waad wadaysa markaad dhimanna waad ka dardaarmi waa la sii lama mulkiyo baadida kale maxaa lagu ogaa in sanad la yahdiya hadday cishkin iyo xoolow badan tahay wixii ka yarna curfiga loo celiyo lix bilood iyo bil iyo hadduu qalin iyo xabad timir tahay in layska qaado lagu turto waxba la sheegin baa laisku ogaa maka soo ma aha ha yaraato ha badnaato waa uun la taagnaan la yugnoo weeye waa uun yaadinaysa haddii kale asku taaban bannaanka ka bar qolya halkaasay marin maaligaas wuxuu ihi baadida waxay la baadyaha kale la mid tahay laakiin nabigu wuxuu ka hadlahayaa oo adkaynayaa ninkii asagoon yahdinin sanad oon si fiican u baafinin qaata nin xaaraan cuna wey baadyaha kale way ka daran way ka dembi weyn way ka culus laakiin xagga kale iyo milkiga tamaluga waa iskaga mid mar haddii la helo tacriifkii iyo yahdinta wadaadana sidaas yidhaahdaan daahiru nasn laakiin macnahaasuu tilmaamaya waxadadana qutaybat bnu saciid xadana leyt bnu sacad can saciid bn saciid almaqburi can abi shurayx alcadawi wasmuhu khuwaylid bn camr cabdiraxman bn camrin waa la sheegaa waa saxaabi jaliilah madiinu ku dhintay lixdan iyo sideedda hijrada labaatan xadiid buu nabiga ka wariya waitafaqa albukhaari wa muslim calaa xadiiayni xadiidkan uu ka mid yahay xadiidkii koobaad waxaynu ku soo marnay muslim afartan iyo sideed raqamka abaynu ku soo marray xadiidkanna maanta waa saddex kun Eh, aamka eh, hadii la fiiriyo agga mukararkaana buu noqonaya marka eh, saxaabiga marka ninkaas weeye bukhaarina xadii buu la tafurudaa labadaa isku waafaqeen mooye can abi shurayx alcadawi alkhuzaaci waa reer bani khuzac waa qoysu nabigu u fasaxay inay aar goostaan reer bani bakar leyd ka goostaan ilaa gabolku ka dhacayo ama ilaa casarka ay ka argoostaan can abi shurax alcadawi alkacbi اlkhusaaci annahu qaala licamnu saciid alumawi wuxuu ku yidhi camnu saciid alumawi waa ninka amiirka ka ahaa madiino xilligii mucaawiye uu muslimiinta u ahaa khaliifka madaxweynaha wiilkiisa yeziid mucaawiyana markaa laga dhigay amiirka biwilaayat اlcahdi uu ku qaatay ayb ninkan marka camnu saciida laysa min الصaxaabati walaa min ataabiciina lahum bixsaan buu xaafidku yidhi laysa min asaxaaba walaa min ataabiciina lahum biixsaan mujrim dilaaah oo gacanku dhigla wey oo reer bani umayaah annahu qaala camr bnu saciid wuxuu ku yidhi wahwa yabcau isagoo diraya albucuua ay ljuyuush jamcu bacin isagoo ciidamo ammaamadoyo dirayo diyaarinaya ilaa makata u dirahaya hota goor baa idiin soo sheegay markii uu dhintay asxaabilijid mucaawa uu dhintay wiilkiisa yaziid oo horaan isagoo nool babeeca loo qada wali ahdi laga dhigahayey baa xilka qabtay muslimiintii badankood fidnaka cabsi darteed bay beeca iskaga yeeleen rag dhowroo saxaabo ah ayaa hawshaa ka biyodiiday in badanna ka hadlay markii hawsha adkaatayna badankood waa isdhiibeen cabdulahi ibnu zubayr iyo ibn cumar iyo xusein ibnu ali baa ka mid ah raggii diiday yaiid hawsha wuu ogaa aabbihii oo nool buu beecada diido nin khaliifka oo nool madaxweyneoo nool beeca ma gelayno baycataan ma waa bidco way diideen ahriqliyatun kay saxaabadu yidhaahdeen aad loo naqdiy reer banu umay haddana dagaal dhaan ba'an baa la soo maray oo cali intuu noolaa iyo xasan iyo xogo waa yar cabsaday saadii markuu u dhintay aabbihii yaiid wuxuu bilaabay nin walbaoo horaan diidanaa beecadiisa inuu yidha baac degdega laga soo qaado waraaq buu soo diray camnu saciidkan oo jooga madiine ka ah gubernatore ayuu wuxuu yidhi xusein ibnu cali iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo ibnu cumar beeca waa ka qaaddo camnu saciid baa u yeedhay eh, eh, eh, cabdullahi ibnu zubayr wuu diiday wuxuu dhi beeca maayo yasiid inuu khaliif yaana maba aaminsanayba ulmiba hawsha ku qaabtay aabihi baa u dardaarma una qora isagoo nool waa wax bilaasha saxaabadoono ka mudan baa joogta ummaddo dhan baa ka mudan beecadtiisa ma yeelahaya buuri waa la waday la cadayna u arkay waa kii dhuuntay ee maka u dhuuntay maka u cararay maka markuu tegey wuxuu bilaabay ololu bilaabay uu ku dirahayo ku kicinhayo muslimiinta reer banu umaya khaasad yaziid iyo markuu maqlay yaiid mucaawi waraaq soo qoray wuxuu dha ilaa ilaa baycada cabdulai msah lai keeno camnu saciid baa soo gudbiyey nin yaxya ibnu xakiim la oo maka ka ahaa waali ya cabdulahi u yeedhay cabdulahi madiina waad ka soo caratay baycadana waa gal haysan ka ahayn warkaadu waa isbedelahaya yaxya bnu xakiim wuxuu wadawadaba nin siyaasad badan buu ahaaye cabdulahina wuu jeclaa xaramka in lagu daadayna wuu diidanaa wuxuu wada wuxuu ogolaysiiyey cabdullah bn zubayr inuu beeca galo fa baayacahu yaziid buu beeca la galay waa yahay buui hawshii buu qoray marka gubarnatoriya makaa qoroy ninkii waa ogolaaday qoraalkeedii iyo wxo dhan feermada wuu u diray mucaawiye ina mucaawiya yaziid mucaawiya loogu geeyey shaam oo dimashq iska fadhiya wuxuu uhi ma yeelayo ilaa cabdullahi bn zubayr oo eh, mxuuha keeno oo anigu hortayda waxa ay igu caddaato oo si fiican igu hogaansamo beeca la soo qora may ilahay laa aqbalhu ila fii waaain bu sida awrka isagoo suulka laisku saara waa in la ii keeno niman kibri bay ahaayeen cabdillah juhsha markuu maqlay wuxuu yidhi anna waan ka noqday waxaad sheegteen beeco horaan baa igu soo sabteen waan diida anuguna wuu diyaar garoob nin dagaallamana wuu ahaa yaziid amar buu wuxuu soo bixiyey ninkan uu ku ogyahay balaayo camr bnu saciid oo madiine fadhi waa inaad ciidan diyaariso ku duula maka oo cabdullah bin zubayr soo dila ama asagoo nool ii keena ciidanka waa la diyaarinayo wa min alkharaa'ib ciidankan camnu saciid diyaarinaya labayo tobanka kun ah ee musiibada ah waxaa loo dhibay amiir ka noqday nin la yidhaha camr bin zubayr o cabdullahi walaalkii ah cabdulahi bin zubayr walaalkii camr bnu zubayr baa la yidhahdaa ninkana maxaa la yhahda lagu soo duulhayo cabdullah bnu zubayr walaalkiiba wuxuu u necbaa sida gaalada walaalkii cabdullahi ibnu zubayr wuxuu u necbaa sida gaalada asagaa ciidanka loo dhiibay oo ciidanka weeraraya asagaa loo dhiibay kan camr bnu saciidan abbaanduula guud buu noqday camr bnu saciid alashdaq baa loo yaqaanaa nin af barorsanba oo musiibo ah ashdaqu afweyni ma aha waa nin afmaroorsan shimbir baa ku dhacday oo la gubo yuuqal ku qallocday afmaroor wey wahuwa yabcau asagoo diraya albucuua ciidama diraya ilaa maka u dirahaya saxaabi marka abu shurayx yaa wuxuu rabaa ninkan maka ku soo duulay ee ciidanka ururinaya inuu xugum uu og u sheego xurmada makana u dareensiiyuu doonaya saxaabigu wuxuu idhi idan lii ii fasax ayuha alamiiru abbaanduulahadanow xadiika aan kaaga warame kuu sheege qowlan xadii qaama uu istaaga bihi xadiidka rasul sl slm alhada min ywm اlfatxi waagii ka bariyey maalinkii furashada maalinkuu nabigu furtay waagi ka bari istaagay reer khusaca saaray isku dhaceen nabigu wuxuu hi saxaabiga weligay nebi maxamed oo carooday siduu maalinka u carooday ma arkin buuri markaan nabigu cadhihiisi aan xamili weynay yo waxaan soo kaxaysanay abubakar cumar cumaan iyo caliy fastashfacnaa biabi bakr wacumar wcumaan wacaliy in balawsha la xaliyo oo nabigun ilahay dembidhaaf noo weydiiyo diyana aan bixinno wardiyadina ma rabe anaa makta bixine mar damba farha qaado nabig ku yidhi marku hawl uu og yahay oo qabsatay buu raba inuu sheegay ninkan amaamahayoo ku qamaamahaya xaramka ilaahay inuu dhiig ku daadso samicatu waxaa hadalkaa maqashay udunaaya dhagahayga wuxuu meesha ka saarayaa layma tabinin wey riwaaya can hayri ma anaa maqal hayay wawacaahu qalbii suu fahmi ma hayo wey tabinin wixii aan maqlayna khalad kama fahmin buu saxaabigu wawacaahu waxaa weelayo oo fahmay qalbii eray anugu aan nabiga ka maqlay si fiicanna aanu fahamsanahay macnihiisana aan gara aan kuu sheego ila waxaa lagu dhihi karaa xadiidka waa maqashaye laakiin waxaa kaa hoos baxay iigiisa lagu dhihi karaa saxaabigu wuxuu leeyahay warhawsha fiqigeedii iyo maqalkeedaba aniga macalinkuugu ah wa absaradu waxaa aragtay caynaaya indhahayga xiina wakhtigii takalama bihi rasuullah xilligu nabigu ku hadlayana waan fiirinaya in badan waxaan idhi indhaha wax laga dhegaystaaye dhagax wax lagama dhegaysto qofka hadlaaya haddaadan fiirinaynin hadalkiisa qowqownbuu kugu noqon si fiican u fahmi adoo hawl iskaga jira ama telefoonta taabanhay ama wa kal ka murdi iska wata wadaadka halkaa ka qawqawlaynhay waba ka fahmi maysid aad maqashid laakiin ma fahmaysid indhaha wa laga dhegaysta dhagaha lama dhegaysto saxaabigu u sheeg marku wa absarathu caynaaya xiina takalama bih annahu subanu xamid allah ilahay buu ku mahadiyey wa atna calay wuu faalla ammaanayo wuu rakaadiyey ammaanta ila ma dulmarin in alxamdu intaad orada lama rabo inaad ilahay si fiican u ammaanto oo ducaa u anaa gashaa la rabaa nabigu dhaqankaas uma qaal wuxuu ihi ararta qiimaha badan kadib bacd alxamdulati waanaa'i cala allahi kaiira nabigu wuxuu ihi ina makkata xaramaha allah mako ilaahay baa xarimay ilaahay baa mamnuuc ka dhigay ilaahay baa xurmeeyey ilaahay baa wax badan inay ka caagan sheegay walam yuxarimha annaas dadku maysan xariminoo hawl lagu heshiiyey oy quraysh ama carabtay ku heshiisay ay dhaheen maka aan xaram ka dhiganno oon mamnuucuna ma aha hawl xukm jaahili ah mehe waa xukm ullaahi min fowqi sabci samaawaat wey mar hadday sidaa tahay waxaanu gaari doonnaa xadiid kale ku gaari doonnaa ana makkata xaramaha ibraahim calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu idin leeyahay maka ilaahay baa xarimay subxaanahu wa tacaala bini aadanna ma xarimin waa masale khilaafo laisku khilaafsan yahay waxaan loo badan yahay ilahay inuu xarimay nebi ibraahimna mujadid wahada huwa sawaab dugsibaad adugu bilaabi ardaa ka aflixi waagi dambe waa layska hilmaama dugsigu wuu dumi macalin kalaa imanoo boorka ka cafi dugsigu qudhigiisa magacina wata idan hawsha yaa bilaabay waxaa loo tirin karaa macallinka dambe ayb tajdiid weeye dacwo tawxiid yaa bilaabay nabiyulaahi aadam baa bilaabay dacwo tawxiid nabiyulahi aadam baa bilaabay fi lbashar yaa cusboonaysiiyey nuux yaa sii cusboonaysiiyey marka haddana ay shiikhday ibraahim abutawxiid baa la yidhi maxaa loo jeedaa waa nisba idaafiya waa awaliya idaafiya ma aha xaqiiqiya ma aha dacwada soomaaliya kudhib wadaad waxaan bilownay waxay ka wadaan hawl soo socotay baan boorka ka jafnay sa haddaysan u jeedin warkoodu been wey lan dacwa tawxiidku may soo bilaabatay xilli aan dhowayn shacali majartano laba boqol konton sano xabaalan ma ukulo wamaa uhulya ai qabuureedku odhan jiray gabalkii masaafaadkan qolyaha majartan weydiiya maxamed salibaan muse ali salaan bashek waa horta yaa garanaya shacali cabdi majartan qoysku ahaa majartanka ah reer cumar miyuu ahaa waa idinkaasaa qolyahan hala weydiiyo gabay dheeroo masaafaad la yidhahd oo tawxiida ah, oo sifaada ah, alasbaab sifaada ah, oo gabay soomaaliyeed gabayga u fiicnaa ayuu leeyahay wiil awuu u yahay baa markinada kula kulmay oo cabaar maalin saacaddan gaba ii tirinay waxaan ku xumaaday maanan ka duubanin reer magaal ma ahayn almuhim way joogaan reerkii reer ballaaran weeye waagii dambena wuxuu ku dhintay meelahan baraawe reemid waa niman dhibadana moogta oo sheekh soo fiijiye nafta u keereen yuu iskaga soo tego meelahan zanjibaar buu yimid waagii dambe meelahan ku xabaalanya markuu ku xabaalanya wadaadka kalena way caydhiyeenoo dhagaxbuur bugaagga dambe jarar baa ka faa'iidaystay shee cabdiraxmaan fukuriye ay dhaheen markaa arday arday ka celiy caamay nin caamay fooda u geliyeen qisadaa wad haysaan bay ilata almuhim qadiyadda ah ibraahim baa xarimay waxaa laga wada xadiid dambe aynu ku gaadhi doonaaye taxriimkii iyo xurmadii makaa la iloobay taariikh dugooday noqotay dadkii baa jahli ku dhacay way hilmaameen masaa'ilka marka khafi bay noqon karaan masaa'ilka samciga ah qad takuunu ظaahiraة jarية في casri وtakunu khafiyaة في casri آkhar bxasabi macrifaة الnaasi liddiin bay ku xidhan tahay indiraasu sunan wa sharaa'ic baa la yidhaahdaa hawshaa markay duugowday waxaa cusboonaysiyo boorka ka jafay oo xurmadeedii soo celiyay ummaddana diinkii baray nabi lahi ibraahim calayh الsalaaة wasalaam laakiin asalkeedii waa min taxriim illaahi subxaanaه wa tacala yowma khalaqa الsamaawaati wاlأrض ayb macnahaasaa sax ah wuxuu idhi nabigu calayh الsalaaة wasalaam falaa yaxilu uma ban mar hadday sidaa tahay limri'in yu'minu biاllahi wاlyowm اlآkhir qof aliya rasuulka rumeeye uma bannaano an yasfika inuu daadiyo biha bimakata daman dhiig ku daadsho waa nakira fii siyaaqi annahyi uma bannaano qof aliya rasuulka rumeeyey inuu maka dhiig ku daadiyo dhiiggaa dhiig mudan in la daadiyo ha noqdo midaan mudayn ha noqdo lama ogolo ninkii dhiig ka qayba maka kaaga soo carara go'doomi cunaqabateen ku samee markay naftu qabato asagu ha soo bado bannaanka yimaado kadib marku bannaanka yimaado meelaha ku weydayso laakiin xaramka gudihiisa maya walaa yacdidu walaa yacdida walaa an yacdida inuu gooyona oma bannaano biha bimakata shajaratan geed ku gooyo inuu geedgooyo lama ogolo inuu dhiig ku daasana lama ogolo fain axadu tarahasa biqitaali rasuul nabigu ka sii afeefanaya aqalkada hortina ood weyn baa la dhigtaaba hortina afeef baa la yeeshaaye fain axadun tarahasa ruux hadduu qeyl ka dhigto ku cudur daarto biqitaali rasuulillaahi fiiha nabi maxamed dagaalku ku dagaalamee mako oo u waa ku dagaalamaya ninkanna waan soo qabsanaya wuxuu wadaha dee ninkan afmaroorka u wadee afqalloc u wadee faquulu waxaa ku tidhaahdaan in allaha adina lirasuulihi walam yadan lakum ma maxay wa aljawaabu biاlfaari baa ldaa aljawaab biاlfaariq ani adigu ismid baan nahay ma ismid midni adugun waxaa tahay aan muslim anugun waxaan ahay muslim faariq baa muair la sheegay qofka maxaa lagu odhanayaa in allaha adin lnabi maxamed ilaahay baa u fasaxo addoonkaygiyo nimankaani hal saacad laba saac baa lagu fasaxay meel saar walam yadan lakum idinkan lidima fasixin wa inamaa adina lii fiiha rabbi wuxuu ku dagaalamo saacata min nahaar wax yar saacad inabara waqad caadad xurmatuha xurmadu waa soo laabatay alyowma maanta oon hadlahayo aroortii maka la furtay ah, ka xurmatiha xurmadeedii bilamsi shalay ay lahayd intaan lai fasixin baa loo jeeda walyubaliq ishaahidu midka goobjooga i maqlay ha gaadhsiiyo alhaa'iba ka maqan weedhadan ha gaadhsiiya farrinteeda faqiila abi shurax waxaa lagu yidhi maa qaala laka camr bnu saciid marka xadiidkaa u sheegtay camr bnu saciid muxuu kugu yidhi <clears throat> qaala wuxuu yidhi saxaabiga abu shurayx ahaa wuxuu yidhi buu yidhi qaal ana aclamu bidalika minka ya aba shurayx waxaad ka taqaanaa dowlad dowlad marka rabto wax fuliso ay wax haysato nin dan leh daliil ma waayaa la waxa diinta dunyana waa afar adooma idiin soo sheegay afartii buu ka yahay dowlad dan wadataa wax walbay jiidhi aday kuu taal ama fatwo ama ha fatwooni ana aniga aclamu kaa ogaal badan bidaalika arrinkaa minka adiga yaa abaa shuray maxaad iga ogaal badanta ina alxarama beydka ilaahay laa yucuudu ma magangelinaya caasiyan nin caasiyey kitaab rabbiga iyo dowladda caasiyey nabadiid nin nabadiidoo ku gacansaya dowladdii man magangelinaya beytka ilaahay walaa faara mid la soo cararay bidami dhig la soo cararayoo maka soo galayna ma badbaadinaya beytku walaa faara mid la soo cararay bikhurbatin iyo bikharbatinba waa la akhriyaaye fasaad kharbadu iyo khurbadu waa fasaad nin nin caasi oo dowladda ku gacan xaramka ma badbaadinhaya buuri nin dhiig la soo cararay oo intii qisaas lagu yeeshay ku soo cararayna ma badbaadinayo waxaa kaloo badbaadinaya nin la soo cararay bikharbatin dhagar nin dhagar wato oo meesha ku soo dhuntan la dayn maayo riwaaya kaloo xadiidku uu wuxuu ku daray walaa maanica jizya jizyadii nin diiday oo gaaloo soo cararay oo ama nasraani oo yidhi maya anugu magan galahaya oo kacbada ku dhagayna la dayn maayo riwaayad marka alkharba misterkeedu kharba misterkeedu waa khiraaba ismu faacilna waa kharib waa kharib ayib abu saciid almaqbir wuxuu yidhi fakharaja abu shurix ilى naadi qowmi fajalasa fiihi faqumtu ilayhi fajalastu macahu faxadaa qowmahu kama xadaa camnu saciid ma samica min rasul sal l slam wcama qaal lahu camnu saciid alxadiid cinda axmed markuu intaa u sheegay uu ka tegey wuxuu u yimid meelay ku kabdhoodahayaan ku haasaawayaan niman tolkii ah oo reer bani khusaac ah sheegay xadiidkii dhexmara asaga iyo camnu saciid saasaan ku ii saasuu yidhi anaguna nabigaan ka maqlay xadiikaas iga dhagaysta oo igu soo celiyey markaa labaadna waan qabtay xadiidka ninka lahda abu saciid almaqbri ayib cafwan saciid bin abi saciid maqbri baan rabaa riwaayamana xadiidku uu leeyahay baa hadda waxaad moodaa inta hawsha ku dhammaatay jawaabu ka bixiyey saxaabigu hawsha ayada riwaay marka amed waay insarif ayuha shaykh fanaxnu aclam bixurmatiha minka odayow nin waayeelabu shurayx nin waayeela weeye wuxuu idhi odayow anaa kaa aqaana xurmada makee orad iska tag ma nimanka intay ku xadgudbin xurmadii maka nabigu dhagaha ka raacay ee xadiidka uu ku dookhay suubanuhu ee wax walba loo sheegay ee la yidhi hadaad ataa ruux qiil ka dhigana nabigaa ku dagaalamay sidaa sidaa ku dhahay wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo anaa kaagu aqoon badan waajmaca almuslimiin calaa ana saaxiba alqisati adraa biha hawlinkay qabsatay ayaa kaaga aqoon badan somalia way taqa waxay ninkii galay baahe yaa la warsadaa ayib isna wuxu le anaa aqoon badan wuxuu isu inuu dhiiggaa daadidu doonaya inaha laa tamnacu saafika damin walaa khaalica طaacatin walaa maanica jaziyatin buuri kacbadu ma mancido nin dhig daadiye mancin mayso nin dhaaca ka baxa iyo dowladda gacanteedana ma difaacayso jize nin bixin waayo dhaqaalihii looga baahna bixin waayona ma difaacayso fa lahu waxaan ku qad kuntu shaahidan wa kunta haa'iba faqad ballaqtu waqad amara rasul sal slam an yuballiqa shaahiduna haa'ibana waqad ballaqtuka faanta wa sha'nuk saasuu ku yidhi saxaabigu waa xujo xoog badan wey hawshaa markay dhacaysa anaa jooga adugun waad maqnayd camrow waana ku soo gaadhsiiyey hawshii nabigaana faray kaanaga jooga inuu gaadhsiiyo fariintaana ka maqan aniguna waan ku gaadhsiiye wax intaa ka dambeeyo adigii qushigaaduu yidhi ila anu kuma qasbi kare warkuu sheege war baadila weeye ninkaasi eh, amiirka maxaa yeelay meel laga khasisi kara xadiidku kuma jiro nabigaa diida takhsiiska nabigu in la khasiso maxaa yeele markaad leedahay gebageysu waa maxay madhabka ninkan afmaroor waa maxay wuxuu ku leeyahay ninkii dil muta ama in la dhibaateeyo muta ee maka ku soo cararahee ama jooga waa la dili waa laga goosani idan man yastaxiqu اlqitaala wاlqatla laa yuciduhu alxaramu buu qabaa warkaasuu la yimid kuwa nabiga kula dagaalamay ee la diiday mar loo diiday kadibna loo fasahay saaca min naar maxay ahaayeen niman ah oo saddex can sabiililaahi sameeyey xaramka ummadda u diiday nabiga ku kufriyey dhiiggiisi daadshay barkoodna ridooye bay ahayn way mudanayeen haday tahay marka muطlaqan ninkii muta in la dilo ama la dhibaateeyo xaramka hadduu miciinsado magan gala lama daynayo waa la oofinayaa kufaaru quraysh baan u baahdeen he kufaaru quraysh baa nabiga oga baahateen idan khaasa min allahi subxaana wa tacaala ma fahamteen macnaan ka hadlayo kufaaru quraysh musbaqan bay waxay muteen in la laayo xaramka lagu laayo calaa qaacidati afmaroor lannu musbaqan waa maxay ilaahay baa su in aladiina kafaruu yasuduuna can sabiili اlah wاlmasjid اxaraam qur-aanka akhriya musbaqan ba waxay murtadiin kufaar mushrikiin dhagar qaba oo muslimiinta moroduugay nafya maan u badbaadin wax xurmay ele aan jirin idan hadday tahay ninkii dhagar qabaa xaramka hadduu tago waa laga oofin dhagartiisa ay taawshu musbaqan ba nabigu oma baahdeen ida min allahi subxana wa saacata min nahaar laakiin nabigu wuxuu kuu caddeeyey dhagar ha qabo ha soo cararo dhaca ka soo baxo beydkala ninkii maciinsidee magan gala waman dakhalow kana aaminan wey lama taaban karo maxaa lagu samayn si ilka loo xeedho lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan weeye waa la go'doomin bannaanka dhaqaalaha loo diidi cunuqabateyn baa la saari markuu naftu qabato asagaa soo bixi doon aysan ka ahayn waxaa la sugi biniaadam waa kii dan soo xaaba doonto uu ka soo baxay xaramka majaalis baa hal masalo soo guuriyey ijmaac nin la yidhaahdo abulfaraj ibnu jawsi wadaaddo horena ay soo guursheen oo asaga yar horreeyey kuwa ka soo guursheen oo ah ninka asagoo xaramka xurmadiisa dumiya asagoo xaramka dhex jooga qof ku dila oo dhiig ku daadiya dhiiggiisa waa la daadin kaa isagu ladaa xaramki waxaad samaysay sadku dam baad ku samaysay xaram gudihiis min aan waxba kaga qabin baad aduu ku dishay xaramkii marka iyadaadna waa laguu qisaasan karaa ijmaaca hadduu asaxo maxalushaahidba maaha maxaa y waxa laga hadlaayey nin soo miciin baday oo kacbada iyo xaramka yimid una asagu xaramka gudihiisa ku samaynin waxa dhiig aan ku daadin waa sida cbdullah msir uu sameeye haddi muxuu ku sameeyey waxba uu magan galay idan qisadaa markaa dhamaystirkeeda iyo hawlaheeda habeen dambe insha allahu taala allah subxana wa taala aclam